dahri qadamihi lumca nabigu wuxuu arkay nin tukanaya oo lugtiisa dusheeda ama gomadda meesha ah barcad oo qadra dirhamin hal shilin dirham meel la saaro meel la saaro in la midahoo cingegan buu nabigu arkay lam yusibha almaau biyuhu aanay gaadhin fa amarahu an yuciida alwuduu nabigu wuxuu amar ku siiyey calayhi salaatu wasalaam weysadii inuu soo celiyo ayuu amar ku siiyey xadiidkaas abu daawuud baa werinaya waana saxiix sheekhu albani irwahu ku saxiixinaya taa marka micnaheedu waxa weeye markuu rasuulku ninkan amray inuu weysada soo celiyo arrintaasi waxay kutusaysaa xidhiidhinta xubnaha maydhidooda marka la maydhayo weysada in la xidhiidhiyaa inay shay waajiba tahay oo xubnahan aan la kala bootino marba xubin aan loo boodin mee xubin engeganna aan laga tegin weeyaan ee xagga culimmadu waktiga taqdiirkiisa qofku way xadeeyeen waxay leeyihiin xidhiidhinta waxaa lagu xadayn karaa wakti yar xagga curfiga ah hadduu qofku maalan iminka weysaystoy oo weysadii markuu guriga dibaddiisa ku weysaystay ee uu soo kacay salligii uu ku tukan lahaa yimi ee dabeetana u arkay meel adimadiisii ka bannaan ee oon biyo taabsiin inuu markaa biyo raaciyo ku dareeriyo iyadoo wax ba'si a ah ma laha laakiin mar jidhkiisii biyihii weysada ay kaba engegeen oo weysadii kaba engegtay hadduu arko waa inuu weysadii markaa isagu soo celiyaa adaabidu thaalithu daabidka saddexaad ama fasalka saddexaad ee baabkan uu weysada kaga hadlayo waa shuruudu sixati alwuduu'i shuruudaha ay weysadu ku ansaxayso ayuu ka hadlayaa shuruudahaasina sabcatun toddoba weeye shuruudu labay u qaybsantahay oo mid waxaa la yidhaahdaa shuruudu sixa iyo shuruudu lwujuub baa la dhahaa shuruud muxuu ahaa weysadu ku ansaxdo iyo shuruud weysadu ku waajibto ayaa la yidhaahdaa marka hadda shuruudii iyada haddii la waayo weyse aanay ansaxaynin ayuu sheekh walkan kaga hadli doonaa kow inqitaacu maa shay waa inuu go-o shaygaasoo yuujibuhu waysaqaad waajibinaya inqiaac waa inuu go'o oo la waayo maa shay waxyaalihii waysada jibinaya ka mid a kaasoo yuujibuhu waysada waajibinaya masalan qofkii waa in laga waayaa wax waysadii ka jebinaya kaadi waa in laga waayo riix ama hawo xagga dambe ka socota waa in laga waayo haddiise uu xagga qofkii ka weysaysanaya xagna ay waxaasi ka socdaan warkaasi waysa uma jirayso usocon mayso allaahuma inuu yahay qof xanuunkaa qaba mooyaane qof kaadidu iska socoto dhibcayso ama neef xagga dambe iska socoto ama waxa caynkaasoo kale hadduu yahay ama gabadhi dhabal furan ka qabtay oo kale hadduu yahay qofkaasi xilliga weysada salaada waqtigeedu markuu taagan yahay la tukanayo ayuu isagu intuu weysaysto xilligaa intuu istinjoodo oo meeshii wax ka soo baxayeen habeeyo ayuu dabeetana weysaysanayaayo uu tukanayaa waayo allah wuxuu yidhi fataquu llaha ma staactum istidaaca ilahay waxaad awoodi kartaan intaad awoodaan ilahay ka cabsada marka qofkan xanuunkaas hayo isagu maba maba uu celin karayo ka labaad waa alislaamu islaamnimo ayaa shuruudii cibaadada iyo weysada ku ansaxaysa ka mid ah oo haddii maaragtay ninkii gaalka u weysaysto oo si dhammaystiran u weysaysto weysadiisa ilaahay aqbali maayo way iimaan baanba jirin lain ashrakta layaxbatanna camaluk buu alla yidhi subxaanahu wa markii xitaa gaalada laga hadlayay sadaqadoodii waxay waxbixinayaan allah wuxuu yidhi wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu billahi wa birasuulihi sadaqadooda ilaahay inuu aqbalo waxaa loo diiday waa gaalo ilahay rasuulkiisa ku kufrisa baa alla yidhi subxaanahu wa anniyatu niyadii baa ka mid ah shuruudii weysadu ku ansaxaysay sida nabigeeni inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat acmaashu waxay ku guntantaa waa niyada uun niyo waa in la helaa haddii qofkii majnuunka ah ee waalnaa uu weysaysto weyso cajo badan oo dhammaystiran weysadiisaasi sax ma aha xitaa hadduu si fiican ula yimaado shuruudeedii dhammaystiro waayo laba qodob buu qofkani aanu haysanoo xag caqligiibaa ka maqan xagna niyadii uu gunti lahaabaa meesha ka maqan ficilkii hadduu saxa xitaa ficilka wixii celin lahaa oo niyadii iyo caqligii aba meesha ka maqan nebiguna alayh salaatu wasalaam waatuu lahaa wacani lmajnuuni xataa yufiiq kii waalnaa marfuuca alqalam weeye ilaa uu miyiirsado waatuu nebigulaha salawaatu llahi wasalaamu alayh atamyiizu tamyiiskiibaa ka mida oo wax kala soocidii qofku waa inuu laabudda noqdo qof mumayis oo wax kala sooci kara ama ilaa toddoba sanadood toddoba sana jir waa inuu noqdaa ama inuu qof noqda kala sooci karaa dhaqanka iyo cibaadada qofka la sooci karaa waa inuu noqdaa waa inuu qofkaasi yahay islaamnimada afartaa shardi hadda sheekhu inoo sheegay alislaam iyo walcaql iyo walniya iyo watamyiiz afartaa shardi waa sheekhu halkan ku sheegay cibaado waliba oo cibaadaadka ilaahay lagu caabudo ka mida afartaa shardi badankoodu waa u taagan yihi intooda badan waa loo shardiyaa xajka isaga waxaa laga soo reebaa tamyiiska islaamnimo iyo haddii al idmaayo niyo wanaagsan iyo waxaaso dhan waa loo shardiyaa laakiin tamyiiska waa laga soo reebaayo ilmo yari dee waa la xajisiin karaa dhib ma laha sakadana waxaa laga reebaa xagga caqliga oo qofkii waalnaa hadduu hanti leeyahay saka goys ah haba waalnaado ama ilmo sabiyo saqiira ah ha e zakadiisa xoolaha waa laga bixinaya uu isagu leeyahay oo dadka madaxda ee gacanta ku haya ayaa ka bixinaya laakiin inta kale cibaadaadka shuruudahaasi haaliban way u taagan tahay almaau biyihi baa ka mid a atahuur ee daahirka ahaa waa biyihii iyaguna laf ahaantoo daahirka u ahaa waxna daahirinaya ayaa ka mid a waxyaalaha weysadu ay ku ansaxayso waayo biyaha iyaguna daahirka waxna daahirinaya waa kala doonaya weeyaan qodobka toddobaad isaalatu maa shay in la zuuliyo ayaa ka mid a haddii aan la idmaayo shuruudaha weysadu ku ansaxayso shaygaasoo yamnacu diidaya wusuulahu biyuhu inay jidhka gaadhaan qofkii shalootaa ku dhegan faashad baa ku xidhan haddii ala idmaayo waxbaa jirkiisa ku dhegan ranji baa ku ba'ay oo wax dhoobaa ku dhegan biyaha marka biyihii xubinta gaari lahaa waysada waxaa hortaagan waxaan qofka jirhkiisii haysta marka xubnihii laga weysaysan lahaa ee waysada biyaheedii la marin lahaa haddii ay wax ku dhegan yihiin jidhkii xigaa oo biyihii ka xanibaya jirku inay gaadhaan waysadu waa kala dhantaalmaysaa sidaa awgeed marka waa in qofku uu ka zuuliyaa jidhkiisa wax inay biyuhu gaadhaan xubnihii weysada u diidi karaya wuxuu yidhi sheekhu isaalatu maa shay waa in la zuuliyo shaygaasoo yamnacu qofka u diidaya wusuulahu jidhku inay biyaha gaadhaan oo waxyaalahaas weeyaan qofku inuu ka ilaaliyo ama hadduu qofku xitaa dufan badan ismariyo dufankaasi uu diidayo in biyihii jidhka ay gaadhaan oo biyuhuba ka dareerayaanoo jidhku aanay dubkii biyaha aanay gaadhinba addaabitu qodobka toddobaad asiwa afaraad dheh daabidka afaraadi ama fasalka afaraad sunanulwuduu'i waysaqaadka sunnihiisi weeye sunanulwuduu'i waysaqaadka sunnihiisu itnataa casharata sunnatan laba iyo toban sunnadood oo shay oo sunno ah ayaa weysadu ay leedahay labiiyo toban shay oo sunna ah baa weysadu leedahay labiiyo tobankaa shay oo sunnaha ah inuu qofkii weyse qaadanaya ilaaliyo ayaa muhiim ah asiwaaku cadaygii baa u horeeya oo nebigu wuxuu yidhi sal allahu aleyh wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki maca kulli wuduu'in ummadayda inaan hawlo oo dhibo haddaanan ka baqayn cadayga inay isticmaalaan baan amri lahaa mar walbo ay weysaysanayaan buu nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam waxaa jirtay masale shalay aynu dhaafnay oo cadaygu qofka ma ku cadayan karaa fartiisa hadduu caday waayo fartiisa intuu sidaa yidhaahdo ilkaha qofku ma marmarin karayaa oo ma ku cadayan karayaa masaladaasi rag baa dadku dadku qaar baa sheega culimadana qaar baa yidhaahda waxaa u daliila baa la yidhahdaa xadiid bayhaqi uu warinayo oo anas ibnu maalik laga warinayo oo rasuulka loo rafciyey oo uu rasuulku leey yujziu min asiwaaki lusbuc aw ilasaabic waxaa cadayga qofka kaga filan hadduu waayo fartiisa inuu ku cadaydo ilkaha uu marmariyo laakiin xadiidkaas bayhaqi u wariyay waa xadiid munkar ah oo baatil ah oo aan la deliishan karaynin cabdalxakam alqusmaliin in la yidhaha baa ku jiro anas ibni maalik xadiidka ka warinaya imaamu lbukhaari wuxuu leeyahay cabdulxakam alqasmali ninka la yidhaah ninkaasi xadiidka anas hadduu wax ka wariyo waaba munkar buu ninkaasu leeyahy imaam buhaari caynkaasu leeyahy marka qofkii kuma cadayan kara weeye fartiisa waa inuu caday raadsadaa uu xun qofku ku cadaydaa lkafayni labadii calaacalood in la maydho ayaa sunnihii ka mid ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii cuhmaan iyo xadiidkii cabdullaahi ibnu zayd ibnalcaasim radi allaahu canhumaa labadoodaba waxaa ku jiray labadaa ee nebiga waysaqaadkiisa lagu tilmaamay fa akfa'a calaa yadayhi faghaslahumaa halaaa maraatin nebigu weelkii biyaha ay ugu jireen buu calayhi salaatu wasalaam gacanta kusoo fororiyey markaasuu saddex jeer labadii calaacadood u maydhay weysada bilowgeedii rasuulku calayhi salaatu wasalaam qodobka saddexaad albudaa'atu bilaabasho lagu bilowdo weeye weysadii qabla gasli lwajhi wejiga intaan la maydhin ka hor bilmadmadati loqloqosho iyo walistinshaaqi sandaarsasho in lagu bilaabo ee arrintaasna nebiga ficilkiisii bay ku cadday calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka cuhmaan ibnu cafaan iyo cabdullaahi ibnu zayd ibn alcaasim ay saxaabadaasi warinayaan oo xadiidka waxaa ka mid ah fa afraqa calaa yadayhi min inaa'ihi weelkii ayuu rasuulku biyihii kasoo shubay oo gacantiisu kusoo shubay faqasalahumaa halaaa maraatin saddex jeer buu labadii gacmood maydhay uma adkhala yamiinahu fi lwuduu'i dabeeto weysada weelkay ku jireen ayuu gacantii midig nebigu daray salawaatu llaahi wasalaamu calayh uma tamadmada wastanshaqa wastanhara halaaa markaasuu loqloqday oo biyihii iska tufay oo sandaarsaday oo biyihii iska siimiyey saddex jeer uma qasala wajhahu alaaan saddex jeer buu wejigiisa maydhay sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin calayhi raxmat ullah kitaabkan uu sharxiyey ee la yidhaahdo zaad almustaqnic oo fiqiga xambaliga ah oo ilaa mujaladaad badan uu ka dhigay sheekhu sharxiisa mujalladka u horeeya ee asharxu lmumtic calaa zaadi lmustaqnic la yidhaahdo safxada boqol soddon iyo sagaal sheekhu markuu masaladan ka hadlayo wuxuu leeyahay walafdalu an yaatiya bihimaa qabla gasli lwajhi sida wacani waa inuu qofku la yimaado loqloqoshada iyo sandaarsiga wejiga intaanu maydhin ka hor fa in ataa bihimaa bacdahu jaaza lahu dalik haddiise markuu wejiga maydhay dabeeto uu xusuusto oo markaa kadib intuu loqloqdo sandaarsado hadhow haddana wejigii aanu meydh dambe ku celine gacanta uun hore ka maydho waa u bannaan tahay buu yidhi qofkaasi dee wa iska halmaamay kasoo qaad laakiin qofkii kale sunnaha nebiga inuu waafaqaa suuban qodobka afa almubaalaqatu waa in lagu xeel dheeraado fiihimaa loqloqoshada iyo sandaarsiga ligayri saa'imi qofkii aan soomanayn qofkii aan soomanayn oo ka baqaya isagu qofkii sooman maxaa loogu diiday waxaa laga baqayaa hadduu biyihii sanka ku fogeeyo ama loqloqoshada biyaha uu badiyo inay biyuhu ku siibtaan oo uu liqaa laga baqaya marka qofkaa man isaga waa iska ilaaliya waxaa u daliila xadiidkii uu rasuulku sal alla alay slam laqiid ibnu sabura ku lahaa wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman sandaarsiga ku dheerow oo aada u taamyeel inaad tahay qof sooman mooyaane haddaad tahay qof sooman laakiin biyaha sandaarsiga weysada ku sandaarsanayso oo sankaaga aad ku baacinaysee dabeeto aad ka siiminayso iska jir baa rasuulku yihi salawaatu llahi wasalaamu calayhi aada ha ugu fogaani qodobka shan aziyaadatu kordhin la kordhiyo fii maai lwajhi biyihii wejiga biyihii wejiga lagu maydhayay ee saddexda jeer la maydhayay in la kordhiyo ayaa sunnihii ka mid ah waxa ay culimmadu u daliishadaan xadiid abu daawuud uu wariyey iyo axmed iyo bayhaqi oo sheekhulalbani irwaa alkhaliilka uu ku keenayo oo raqamkiisu uu yahay koob iyo sagaashan oo darajadiisu xasan ay tahay oo xadiidka cali bin abi aalib ah oo nebiga weysadiisii uu tilmaamayo calayh isalaatu wasalaam ayaa cali wuxuu leeyahay nebigu labada sacab ayuu intuu haddii alla idmaayo biyo ku qaatay intuu sacabka biyo ku qaaday ayuu ka kale ku qabtayoo markaasuu wejigiisa sidaa biyihii gacantiisa oo gacantii iyo biyihii iswata wejiga saa ugu dhuftay dabeetana nebigu sal alla alay slam labada suul ee labada calaacalood ku yaalla ayuu rasuulku sidaa dhagaha hoostooda iyo xagga dushooda u marmariyey markaasaa nebigu sal allau alay ali wasalam saddex jeer buu sidaa yeelay markii afaraadna sacab keliya intuu biyihii rasuulka kusoo qaatay oo gacantiisa midig ah ayuu halkaa fooda ah sacabkii biyaha ah sidaa ugu soo dareeriyey isagoon wejigii gacanta la marmarin biyihii baa sidaa ugu soo dareeray bu saxaabigaas rasuulka salawaatu llahi wasalaamu alayh marka halkaa waxaa ka muuqanaya saddexda jeera maydha caadiga ah in rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu mar ka siyaadiyey baa ka muuqanaysa waa shay sunnaa un weyaan qodobka lixaad takhliilu lixyati garhkii in la dhexgeliyo ee faraha garhkii alkahiifati isku cufnaa garhkii cufnaa oo timaha badnaa hadduu qofku weysaysanayo garh cufanna uu leeyahayoo oo garhkaasi aanu muuqanaynin haddii alla idmaayo dhabankiisaasi aanu muuqanaynin timaha ku yaalla awgii haddii alla idmaayo inuu timaha markaa waysaqaadka gacmaha gacanta uu ku weysa faraha garhkaasaa u dhexgelgeliyo si ay biyuhu u gaadhaan timuhu meeshay ka soo baxeen oo nebigu sal allau aleh ali wasalam xadiidka anas waatuu ahaa idaa kaana rasuulku wuxuu ahaa markuu weysaysanayo akhada kafan min maa'in sacab biyaa intuu qaato faadkhalahu taxta xanakihi fakhallala bihi lixyatahu wahakadaa amaranii rabbii intuu sacad biyaa qaato ayuu garhka xaggiisa hoose sidaa intuu ugu shubo ayuu farahasaa u gelgelin jiray markaasuu odhan jiray sidaa inaan yeelo ayaa rabbigay amray subxaanahu wa tacaala xadiidkaas abu daawuud baa soo saaray darajadiisu waa saxiix sheekhulalbaani irwaagu ku keenayaa raqamkiisu waa labayo sagaashan qodobka toddobaad taqdiimu lyumnaa midigta may qodobka akhdu maa'in jadiidin biyo cusub inuu qofku qaato liludunayni labada dhagood uu qaato madaxiibuu masaxay dabeetana biyo cusub inuu haddana gacmaha ku shubo oo u markaa qaato oo dhqaato ayaa ka mida sunnahii buu sheekhu le laakiin sida nebigu u badnaa dhaqankiisuna ahaa calayhi salaatu wasalaam madaxa iyo dhagaha mar buu wada masixi jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qodobka sideedaad taqdiimu lyumnaa midigta in laga horaysiiyo cala alyusraa bidixda ayaa sunnihii ka mid ah oo marka la maydhayo wejiga xitaa dhanka midig biyaha lagaga bilaabo gacmaha marka la maydhayo tamidigtaa la horaysiiyo lugaha marka la maydhayo tamidigtaa la horaysiiyo sidaa weeyaan waayo nebigu sal allahu alay waali wasalam dhaqankiisii hadyigiisii caynkaasuu ahaa mujaawazatu maxalli lfardi qodobka sagaalaad mujaawazatu dhaafin biyihii iyo maydhii xubnaha la maydhayo la dhaafiyo maxallilfardi meeshii waajibka ahayd meesha waajibka in la maydho in la dhaafin karo maalan gacantii hadda waxaa la amray qofkii inuu ilaa uu maydho suxulka inta ka saraysa ilaa kilada ama garabka ama cududda sare inuu qofku maydho cagtii waxaa la amray qofku canqawga dushiisa inuu gaadhsiiyo maydhi ilaa lowga inuu kusoo dhaweyn karo qofkii waa bannaanta iyaduna waayo nebigu sal alla alay wasalam wuxuu odhan jiray ina ummatii yudcawna yowma alqiyaama guran muxajaliina min aahari lwuduu ummaddayda waxaa loo yeedhi doonaa maalinta yowmulqiyaame iyagoo wejiya cadcad oo xubno gargaran oo qurux badan waysaqaadka raadkiisa uu ka muuqanayo markaasaa abu hurayra xadiidka saxaabiga warinaya ah wuxuu odhan jiray qofka awoodi karaya inuu weji quruxsanaantiisa iyo weji caddaantiisa inuu dheereeyo ha dheereeyo buu odhan jiro sidaa ha yeelo xadiidkaas bukhaari muslim abu daawuud bukhaari muslim iyo axmed ibna maaja ayaa soo saaray waa xadiis saxiix ah algaslatu thaali athaaniyatu wathaalita qodobka tobnaad alghaslatu waa maydhi athaaniyatu labaad iyo wathaalihatu tii saddexaad inuu qofku haddii alla idmaayo maydh labaad iyo maydh saddexaad inuu maydhi karo oo waxaa looga jeedaa xubin waliba laba laba jeer inaad maydhi karto waa sunnihii nebiga sal alla alay waslam wejiga laba jeer gacan waliba laba jeer xagaha laba jeer sandaarsiga laba jeer inuu nebiga ka sugnaaday salawatullahi wasalaamu calayh ama saddex saddex jeer saddex jeer u maydho iyaduna waa bannaan oo nebiga salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhi arrintaa waa ka sugnaatay oo waatuu xadiidkii ahaa faqasalahumaa halaaa maraatin nebigu sal allahu alay waali wasalam saddex jeer buu maydhay mararka qaarkood xubnaha laba laba jeer buu maydhay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh qodobka koob iyo tobnaad dalkulacdaai dalku dalkul dalku waa marmarin biyihii la marmariyo alacdaa xubnihii in biyaha la marmariyo oo qofku waxaa la diidayaa hadduu weysaysanayo inuu intii biyihii uu soo qaado uu xubintii ku dareeriyo oanu gacmaha taabsin baa mamnuuc ah ee waxaa la rabaa xubintii biyihii oo lagu maydho iyo gacantii oo la marmariyo in laysugu daro oo waxaa la diidayaa inaad xubintii biyaha ku dareeriso haddiise xubintu ku xanuunayso oo ku damqanayso dhib male markaa biyaha inaad ku dareeriso daruuraa markaa keentay laakiin haddii xubintii bad qabto ayaa la diidayaa in biyaha aad ku dareeriso aadan xubintii gacantaada marmarin waayo nebigu sala allahu alayh waali wasalam xadiidka ibnu khusayma uu warinaya saxiixa ah min xadiidi cabdullahi bni zayd wuxuu leeyahay utiya bihuluthay muddin nabiga sal allahu alay wasalam mud saddex loo qaybiyey meeshii baa loo keenay fa jacala yudalliku diraacayhi wuxuu bilaabay marka rasuulku inuu mariyo nudhumadiisa salawaatu ullahi wasalaamu calayh qodobka labayo tobnaad u dambeeya adducaa'u bacdahu waa duco weysada dabadeed la ducaysto ayaa ka mid ah ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh qofka sidaa yidhaahda allahuma jcalnii min altawaabiin waajcalnii min almutatahiriin albaabada sideed ee jannadaa baa loo ballaqaa markaasaa ilaahay ku odhanayaa qiyaamaha ta aad doonto ka aad doonto albaabadaa ka gal baa la odhanayaa xadiidka le xadiidkaa waxaa isagu wariyey imaamu muslimna waa wariyey ziyaadada dambe ee ah allahuma ajcalnii min atawaabiina wajcalnii min almutaahiriin ziyaadada iyadu termedi ibna maajah iyo axmed baa gaar u wariyey laakiin inta hore abu daawuud iyo termedi baa iyadu warisay wariyey iyo muslimba waxaa jira xadiid kaloo abi saciid uu warinayo oo saxiix ahoo xaakim iyo nasa ay soo saareen sheekhulalbani saxaal jaamica uu ku keenayo raqamkiisu lix kun boqol toddobaatan uu yahay oo rasuulku leeyahy salawatu llahi wasalaamu calayhi man tawada'a qofka weysaysta oo faqaala yidhaha subxaanaka allaahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk qofka sidaa yidhaahda kutiba fii raqin hadalkaa waxaa lagu qorayaa warqad baa lagu qorayaa ama meel baa lagu qorayaa uma tubica bitaabicin markaasaa la shaabadaynayaa falaa yuksaru la jabin maayo ilaa ywmi alqiyaama ducadaa uu soo ducaystay meel baa loogu qorayaa kaadh baa loogu qorayaa ama boodh baa loogu qorayaa markaasaa shaabadna loogu dhufanayaa inuu isagu ducadaas soo akhriyey ilaa maalinta yowmulqiyaame laga jabin maayo meel baa ilaahay ugu tiirinaya maalin kasta hadduu taa ku ducaysto waa loo jamcinaya waxaanoo kaarar ah baa loo soo saari doonaa maalinta yowmulqiyaama as'alu llaha subxaanahu wa tacaala an yajcalana miman yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana salaaman calaa cibaadihi istafaa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة ووفقنا لما تحب وترضى وسدد لساننا على الحق المبين ثم ما بعد الفصل السادس أما سادسا قيبة اللحاد باب المسح على الخفين أي هذا كان باب باب يهي fii bayaani almasxi masaxidda caddaynteedii cala alkhufayni labadii khuf la masaxo khufka waxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa waa laba shay oo cagaha la geliyo oo sharabaaduhu waa soo gelayaan oo wax yaroo jiricsan oo harag yaroo jiricsan laga sameeyo waagi hore harag iyo waxbaa laga samayn jiray laakiin iminka waxyaalahan jirjilicsan ee boorsooyinkii waxaa laga sameeyo baa laga sameeyaa caalamka meelo badan oo ka mid a iib baa loo keenaayo waa la iska iibsadaayo wax la xidho weeye oo canqowga iyo meelaha ka sarreeya weeyaan sheekhu marka caleyhi raxmatullah fiqhigiisii cajaa'ibka laabuu kutusaya kitaabka alifay oo markii uu weysadii ka soo baxay ayuu wuxuu keenay almasxu cala alkhufayn waayo wuxuu u keenay xubnaha weysada maydhidda la maydho xubinka u dambeeyaa waa labada cagood soo maaha marka xog haddaba masxal wuxuu ku saabsan yahay labadii cagood wax la gelinayo ku saabsan yahay saasuu sheekhu marka halka u keenay waxaa la yidhahdaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiidta ka sugnaatay ee masxal khufayn sheegaysa saxaabada nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam ilaa siddeed iyo afartan saxaabi baa nebiga ka wariyey sal alla alay wasalam bal culimmada qaarkood waxayba gaadhsiiyaan ilaa siddeetan ayay rag culimmada qaarkood gaadhsiiyaan saxaabo ah inay rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka wariyeen masca alkhufayn axaadiidta ku soo aroortay xadiidka ugu xooga badan ee masca alkhufayn ku soo arooray waa xadiidka jariir ibni cabdillaah albajali uu leeyahay oo xadiidkaas wuxuu leeyahay baala jariir ibnu cabdillaahi radia allahu canhu waxaa kaajay jariir ibni cabdillaahi albajali baa kaajay markuu jeer bni cabdillaahi albajali kaajay uma tawada'a dabeetana wuu weysaystay wa masaxa calaa khufayhi labadiisii khufna wuu masaxay fa qiila lahu tafcalu haadaa waqad bulta macaynkaasaad yeelaysaa adigoo kaajay weli oo aan maxaad yani isaga saari weyday khufka oo cagaha u maydhi weyday qaala nacam ra'aytu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama baala uma tawada'a wamasaxa calaa khufayhi waxaan arkay rasuulkii alle oo weysaystay oo isagoo khuf xidhan intuu kortag aada soo noqday dabeeta intuu weysaystay labada cagood markuu soo gaadhayna khuf baa ugu jidhaye khufkii markaa uu dusha ka masaxay saasuu leeyahay marka masaxa alkhufayni waa masaladaas waxaa firaqda diidan waxaa ka mida nimanka shiicada la yidhaahdo ashiica calayhim qadabullah iyagu way diidan yihiin almasxa alkhufayn wuxuu yidhi mu'alifku addaabidu alwalu daabidka u horeeya shuruudu sixati almasxi waa shuruudaha masixitaanku uu ku ansaxayo cala alkhufayni khufka la masaxo halaaatun saddex weeye saddex shardi buu ku masaxayaa ku ansaxayaa saddexdaa shardi mid ka mida ah haddii la waayo masca alkhufayn kuma aanu ansixin shardiga koowaad waa maxay ashar shuruud iyo halkan wuxuu ku sheegi doonaa iyo mubtilaad iyo muddo ayuu ku sheegi doonaa shuruuddii buu ku bilaabay shardiga koowaad lubsuhumaa waa in labadii khuf la xidho bacda kamaali tahaarati almaa'iya marka lagu dahaaro qaato biyo dahaaro qaad dhammaystiran waa in labadii khuf la xidho oo wuxuu u jeedaa dahaaro dhammaystiran wuxuu u jeedaa weyso weyso inaad qaadatid oo si fiican u weysaysatid intaadan labada khuf xidhan markaad weysaysato kadib inaad markaa labadaadii khuf aada xidhato saas saasuu ku ansaxayaa laakiin ma ansaxayo <coughs> masca alkhufayn haddii aala idmaayo adoo tayamumay oo kale inaad xidhatid ama intii aad xidhato dabeetana aad bixiso haddana ku celiso waa kaa burayaa oo xadiidka muqhiira bna shucba oo saxiixa ah bukhaari muslim ibn maajah tirmidi nasa ay soo saareen ayaa wuxuu leeyay nabiga sal allahu aleh wasalam baa la socday isagoo safar ku jira markaasaan waxaan filayaa weli inuu xadiidkaasi tabuuka markuu nabigu socday ahayd waxaan u hoobtay buu yidhi saxaabigaasi oo u foorarsaday inaan rasuulka khufeynka ka siibo isagoo weysaysanaya markaasuu wuxuu yidhi dachumaa fa innii adkhaltuhumaa taahiratayni iskadaa labadan ha iga siibine oo aan iska xidhnaadee anigoo wayse qaba ayaan labadan huf xidhay markaasuu nebiga dusha ka masaxay calayhi salaatu wasalaam marka maqsuudku waxa weeyaan iyo hadafku in labada huf qofka xidhanaya uu xidho marka uu waysaqaad dhammaystiran la yimaado lubsuhumaa xidhashadooda weeye la xidho bacda kamaali ahaara dahaaro dhammaystiran marka la qaato kadib almaa'iyati ee biyo ah dahaaro biyo lagu dahaaro qaatay oo markuu maa'iye kuy kuleeyahay meesha wuxuu ka saarayaa dafahno waa tayamumkii soomaadan garan tayamumku meesha ka saarayaa waaye wuxuu yidhi sheekhu satruhumaa waa in la asturo oo yani waa inay asturaan labadii khuf oo ay qariyaan khufaynku liqaalibi maxalli lfardi meeshii faradka iyo waajibka ahayd in la maydho intiisa badan waa inay qariyaan oo hadda cagta marka la weysaysanayo maydhidda la maydhayo ilaa wixii canqawa ka sarreeya in la maydho soo maaha marka intaa waysadu qaban lahayd ayaa la doonayaa khufkuna inuu qariyo asturo wa sitruhumaa waa asturidooda ay asturaan labada khuf oo ay qariyaan liqaalibi maxalli lfardi meeshii ay faradka ahaa iyo waajibku in la maydho haalibkiisa iyo intiisa badan waxa weeyaan waa in khufkaasi uu qariyo oo dee haddii labadii canqab uu ka hooseeyo khufku markaa khuf lama odhan kara dee kabihii shardi waxaa ah in labadii khuf ay ka sarreeyaan masaladaasi waa qowlka ugu raajixsan ee ku jira sheekha buu soo qabtay rag badan oo fuqaha ah oo culimo ah ayaa masaladaa qaba sidaa sufyaan athawri isxaaq ibnu rahawaya cabdullaahi ibn mubaarak sufyaan ibnu cuyayna yaziid ibnu haaruun abu thawr ibnu mundir daawuudu daahiri raggaasoo dhan oo fuqahada ah ee culimada ah aynu tirinay xataa shaykhulislaam ibnu taymiya fataawihiisa saasuu isaga qudhiisu leeyi oo wuxuu leeyahy wacalaa hada yajuuzu lmasxu cala aljawrab wlkufu kadalik waxaa sidaa wabina'an calaa haada haddii masalada saa lagu dhiso waxaa xitaa in la masaxo soo gelaysa buu yidhi sharabaadihii oo qofkii sharabaada xidhnaa oo wayse qab saakin labadii sharabaada kusoo xidhay haddii inuu hadhow waysadu ka jabto oo intuu xamaam iyo waxaa galo weysadii ka jabto oo hadhow uu doono inuu weyse qaato waxba lagu hiimaydhi maayo ee labada gacmood intuu qooyo ayuu dusha ka masaxayaa intaasaa ku filan waayo isagoo weyse qorman hadduu soo xidhay laakiin shardi waxaa u ah sharabaadahaasu inaanay ahayn kuwa khafiifahoo jidhka midabkiisa uu ka muuqanayo ila waxaa jira kuwa khafiifahoo qofkaan jidhkiisa laga garanayn waa inaan kuwa caynkaasa ahayn ee waa kuwa qaro iyo midab leh oo qarinaya jidhka midabkiisa waa inay yihiin saasaa fiican buu sheekhu leeyay athaaliu ka saddexaad tahaaratu caynihimaa cayntoodu waa inay daahir tahay labada huf yacnii waxay ka samaysan yihiin iyaga laf ahaantooda hadday harag yihiin iyo hadday wax kale yihiinba waxay ka samaysan yihiin cayn ahaantoodu waa inay daahir tahay oo waxaa loo jeedaa waa in wax najaas ah aanay ka samaysnayn sida eyga haraggiisa oo kale iyo khansiirka iyo doofaarka haragiisa oo kale ama neef dhintay oo bakhtiyey haragiisa oo aan la oo asalya waxaa la marin laga sameeyey waayo waxaasoo dhani waa najasulcayn addaabidu thaani marka daabidkaa hore hadda shuruudaha saddex buu kaga soo hadlay haddaynu ururinaba qodobka koowaad wuxuu kaga soo hadlay labadii khuf in la xidho qofku markuu weyse kaamil ah uu weyse qaato qodobka labaadna wuxuu kaga hadlay sheekhu labada khuf inay qariyaan maxalkii weysadu qofku markuu weyse qaadanaya uu maydhi lahaa cagta intuu maydhi lahaa way waajibka ahayd inuu maydho waa in haddii aa la idmaayo ay qarisaa khufaynkaasi wuu qariyaa shardiga saddexaadna wuxuu kaga hadlay iyaga cayntoodu waa inay daahir tahay adaabitu thaani daabidka labaad mubtilaatu almasxi cala alkhufayni mubtilaatu waxaa buriya almasxu cala alkhufayni khufaynka oo la masaxaa halaaatun saddex wey saddex shaybaa burinaya almasu cala alkhufayn waxyaalaha mubdilaadka ah ee burinaya waa saddex shay kow alxadath alakbaru xadadka weyn haddii qofkii isagoo weyse qabo khufaynkii xidhaa uu isku janaaboobo ama haddii aa la idmaayo qofkii dumar ahayd ay umusho ama ay xaydo waxyaala caynkaaso kole xadad akbara uu ku yimaado waxa weeyaan waxaa lagamamaha inuu khufaynkii bixiyo baa khasab ah xadiidka safwaan ibnu casaal baa u daliila ee termedi iyo nasa ay soo saareen sheekhulalbaani irwaaga uu ku keenayo oo uu leeyahay kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam yaamurunaa idaa kunnaa safran rasuulku wuxuuna amri jiray markaanu socoto nahay anlaa nanzica khifaafanaa khufka iyaga inaanan iska bixin halaaata ayaamin wa layaalihinna ilaa min janaaba saddex maalmood iyo habeenadooda jinaabo inaan u bixinno mooyaane qodobka labaad ee mubdilaadka ka mida ah waxa weeye inqidaa'u lmuddati muddadu waa inay dhammaato muddadii sharcigu u xadiday hadday dhammaato oo muddadii ay go'do khufaynkii la xidhan lahaa dhaydkiisibaa dhacay markaas martuu dhaydkiisa dhacana khalaas weeye oo muddadiisuu rasuulkaa xadeeyey calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu leeyahay xadiidka saxiixa ah xadiidka cali bn abi aalib jacala annabiyu sala allahu calayhi wasalama halaaata ayaamin wa layaaliyahunna lilmusaafir rasuulku sal allau alay wasalam khufaynka xidhashadeeda xidhashadooda wuxuu u muddeeyey qofkii socotada ahaa ee musaafirka ahaa saddex habeen iyo saddex maalmood inuu xidhnaado wa yowman wa laylatan lilmuqiimi habeen iyo maalinna qofkii joogay ee nagaa inuu mascal khufayn sameeyo ayaa rasuulku u xadeeyey calayhi salaatu wasalaam muslim iyo ibni maaja baa xadiidkaa wariyey si ka kooban haddaynu u sheegna xitaa muddadaa qofkii musaafirka ahaa waxaa loo ogol yahay inuu khufaynkii xidhnaado aanu iska bixin shan iyo toban salaadood shan iyo toban salaadood waa saddex maalmood soo maaha dee maalintii iyo habeenkii waa shan salaadood soo maaha shan iyo toban salaadood qofkii musaafirka ahaa ma bixinayo khufaynkiisii hadduu bixiyase waa buraya soo maaha dee markaa marka wixii haddii uu kaajo iyo hadduu saxaroodo iyo waxyaalaha u bixin maayo waa iska weysaysanayaa un laakiin wixii ka weynaaya xadatul akbarka unbaa loo saari kara lakiin xadatul asqar looma bixin karo qofkii joogay oo nagaana shan salaadood haddaad magaaladaadi iyo gurigaaga iska joogto shan salaadood baa laguu ogolayay khufaynka inaad xidhnaato ayaa laguu ogolayay marka qodobka saddexaad waxaa weeye khalcu lmamsuuxi calayhi waxyaalaha burinaya waxaa ka mid a khalcu in la saaro almamsuuxi calayhi kii dushiisa la masaxay oo khufkii ah khufkii qofku uu xidhnaa ee uu masaxay hadduu iska bixiyo oo cagihiisa ka saaro maxaa ka buraya waxaa ka buraya eh, waxaa weeye masxal khufaynka soo maaha muddadii baa burtay markaa marka waa khalcu mamsuuxi kii la masaxay saariddii wiciye calayhi dushiisa la masaxay in la saaro oo micnuhu waxa weye hadduu qofkii intuu kabihiisii masaxo khufka ahaa dabeetana uu haddana xidho oo markaa uu xidhay ama waa xidhayba kabihii markaasuu iska saarayoo kuwo kaluu haddana ku beddeshoo xidhay mascal khufeynkiisaasi ma ansaxayo ilaa inuu haddana intuu weysaysto mar kale soo gashada mooyaane haddaan tusaalen tusaalaha wax lagu fahmaaye qof baa maalan gabadh baa weysaysatay gabadhii markay weysaysatay waxay xidhatay khufayn bay xidhatoo gashatay markii ay weyse qaadatay kabacdi dabeeto khufkii bay masaxday halkii ay iska xidhnaan lahayd ayay labadii khuf iska saartay markaasay haddana dib ugu noqotayoo dib u xidhatay haddana ama kuwaan iyaga ahayn bay xidhatay masxu alkhufaynkeeda ay hadda ay ay samaysay markii dhoweyd waa ka buray muddadii mar labaad waa inay haddii alidmaayo arrintaa soo cusboonaysiisaa usoo xidhataa oo mar labaad weyse labaad soo celisaa addaabidu thaaliu daabidka saddexaad yamsaxu wuu masaxayaa almuqiimu qofkii nagaa ee beledkiisii joogay yowman maalin iyo walaylatan habeen buu masaxayaa waalmusaafiru qofkii musaafirka ahaana halaaata ayaamin maalmo saddex ah iyo walayaaliyahunna habeenadooda ayuu masaxayaa qofkii musaafirka ahaa waataynu hadda sheegaynay ka saddexda maalmood loo xadeeyana waa shan iyo toban salaadood ka habeeniya maalinta loo xadeeyana waa imisa waa shan salaadood soo mahade baa loo xadeeyey saasaa rasuulku u xadeeyey calayhi isalaatu wasalaam markii uu qaswatu tabuuka rasuulku aadaya calayh isalaatu wasalaam saabican ka toddobaad baabu nawaaqid alwuduu ay haadaa kani baabun wuxuu baab u yahay fii bayaani nawaaqid alwuduu waxyaalaha weysada buriya caddayntoodu baab u yahay baabkani nawaaqidna culimmadu qaar baa ku magacaaba qaar waxay yidhaahdaan mufsidaat qaar waxay yidhaahdaan mubtilaat intuu waa isku micnaa loo jeedaa waa wixii wax burinaya baa loo jeedaa wa jamcu naaqid naaqidkuna waa laba nooc ama waxa wax buriya waa laba nooc noocna waa wax laysku ijmaacsan yahay oo mujmacun calayhi ah oo culimmadu isku waafaqsan yihiin inuu buriyo noocna waa mukhtalafun fiihi culimmadaa isku khilaafsan marka labadaa nooc buu qaybsamayaa waa naaqidun mujmacun calayhi iyo naaqidun mukhtalafun fiihi naaqid laysku waafaqsan yahay iyo naaqid laysku diidan yahay naaqidka laysku waafaqsan yahay waxa weeyaan waa midka cuskan oo ku fadhiya xadiid saxiix ah oo daliilkiisuna uu cad yahay naaqidka laysku khilaafsan yahayna waxa weeyaan ma burinayaa mise burin maaya laysku khilaafsan yahay waa wixii ku salaysnaa ijtihaadaadka ahlulcilmiga iyo fuqahada wixii ku salaysan ee aan nas lahayn ayaa isna waxa weeye naaqid mukhtalaf fiihi baa la dhahaa adaabidu fiihi gudihiisa waxaa ku sugan baabkan daabidaani laba shaybaa baabkan loo xidhay adaabidu alwalu daabidka koowaad nawaaqidu alwuduu'i waysada waxaa buriyaa sittatun lix shay weeye lix shay baa weysada buriya kow alkhaariju waxa ka soo baxa min asabiilayni labada wado labada wade caadiga ah ee bani aadamku ilaahay ugu talagalay inay wax ka yimaadaan labadaa waddo wixii ka soo baxaa waxa weeye weysadii way jebinayaan markaa daabidkani wuxuu shamlinayaa wax walba oo labada wadda ka soo baxa waxaasi ha noqdaan wax si caado ah bulshadu u taqaano oo dee basharka alla ugu talagalayoo sida kaadidii iyo saxaradii iyo wixii la midka ah ama waxaan dadku caada ahaanba u aqoon ha noqdaanoo sida muxuu ahaa qof dhagxani ka soo dhacdo iyo oo dhagxan intay kelihigaan dhagxani ka soo dhacdo ama qof gooryaan gooryaaniya bahalla ka soo dhacaan iyo dirxiyo iyo wax la midka ah wax walba oo ka soo baxaa qofka labadiisa wadee wax soo maraan muxuu yahay waa wax naaqid ah wax yar waxaasi ha noqdaan wax weyn waxaasi ha noqdaan daahir ha noqdaan nijaas ha noqdaan muxuu noqonayaa waa naaqid weysada burinayu noqonaya daahir waxaynu uga jeednaa sida manidii oo kale najasna waxaan uga jeednaa dee kaadidii iyo saxaradii iyo dhimka xaydka iyo wixii la midka ahaa markaa waxaa qofka ka imanaya labada wadda soo maraya wax daahir iyo wax nijaasa ah, wax yar iyo wax weyn wax caada ahaan la yaqaan iyo waxaan laba aqoonin waxay doonaan ha noqdaane waysadii waa burinayaan oo allah wuxuu leeyahy aw ja'a axadu minkum min algaa'id buu alla leeyahy subxaanahu wa tacaala xadiidkii kalena wuxuu ahaa rasulku sal alla alay slam cabdullahi bna zayd laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan aw yajida riixan qofkii salaada intuu galay cabanayay oo inuu waysadu ka jabtay in kale waswaas iyo shaki kaga jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu ninkaasi usoo cawday wuxuu ku yidhi waysada yaanu ka bixin ilaa uu maqlo wax cod leh oo xagga dambe ka yimaado oo u maqlo ama urtiisa uu dareemo xadiiska muslim iyo bukhaari abu daawuud ibna maaja ayaa soo saaray waxaa u daliila waxyaalaha waddooyinka ka imanaya inay nijaas yihiin ama waxaan odhan lahaa qaarkood nijaas yihiin ama ay weysada burinayaan waxaa u daliila xadiidka saxiixa ah ee uu soo saariya bukhaari iyo muslim rasuulku leeyahay qofii qofkii marka uu hamadoodo waxa yaree jilicsanan ka imanayeen yaqsilu dakarahu cawradiisu maydhayaa wayatawadau waa weysaysanaya qobadhii mustaxaadada ahayd ee dhabar furanka dhiiggaa u dhacay wuxuu nebigu ku yidhi tawada likulli salaatin soo maaragti tawada-ii weysayso gabadh yahay likulli salaatin salaad walba u weysayso xadiidka bukhaari muslim iyo tirmidi nasai axmed iyo daawuud iyo maalik ay warinayaan weeyaan marka waa masalo ijmaaca ah culamaau lislaam ibnu mundir wuxuu leeyahay kitaabka alijmac la yidhaha wuxuu leeyahy waxay ku ijmaaceen culimadu soo bixidda qofku xagga dambe saxarada ay ka timaado iyo kaadida xagga hore qofka ka timaada sidoo kale qofka dhadigna waxay ka yimaadaa iyo waxa eh, muxuu ahaa riixda ka yimaada iyo waxyaalahaas o dhan qofka wadooyinkiisa soo marayaa axdaaثun yanqudu kula waaxidi minha alطahaarata wa yuujibu اlwuduءa waa axdaaث waxyaalo waysaqaadka burinaya oo xadasiye ah kulligoodna dahaaradii way burinayaan waysana way waajibinayaan buu leeyay wuxuu yidhi sheekhu qodobka labaad wa zawaalu اlcaqli caqligu waa inuu tago oo zuulo ow amase taqdiyatuhu waa inuu caqligiiba daboolmo biiqmaa'in biiqmaa wuu ku daboolmayoo qofku waaba miyir daboolmay waaba suuxay oo qalbigiisiibaa daboolmay aw nawmin ama hurdo ayaa qalbigiisii ku daboolmay noomkaasoo mustaqriqun jidhkiisii wada gaadhay jidhkiisu dhan wada gaadhayoo uu qofku hurdo la dhacayo xubinba meel ku dhacdo warba aanu isu haynin haddii caynkaa ay timaado waysadii waa ka jabaysaa hurdadu laf ahaanteeda waysada ma buriso laakiin waa meel loo fili karayo qofka inay waysadu ka burto waayo qofku dee waysla maqanyan war uma hayo sidaa awgeed hadduu qofka caqligiisii guud ahaanba uu zuulo qofkii isagoo wayse qaba haddii caqligaba ilaahay uu ka qaado subxaanahu wa tacaala oo uu miyirkii ka qaado uu waalo ciyaadan billaah ama haddii alle idmaayo caqligiisii alle subxaanahu wa tacaala uu ka qaado oo qaab xanuun iyo wax caynkaas intay ku dhacaanuu kooma galo ama haddii aa la idmaayo muxuu ahaa uu seexdo oo hurda caqligii sii daboosho waysadiisii waa buraysaa xadiidka safwaan baana u daliila ibnu casaal qufka maanan bixin jirin buu yidhi walaakin min qaa'itin wa bawlin wa nawmin maxaanse u saari jirnay kaadi iyo saxaro iyo hurdo waanu isaga bixin jirnay xadiidka cali bn abi aalibna waa tuulaha alcaynu wikaau sahi faman naama falyatawada waatuu rasuulku laha alayh salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi sheekhu qodobka saddexaad masu lfarji bibaطini اlkafi ay wa min nawaaqidi nawaaqidii waxaa ka mid ah masu lfarji cawradii oo la taabto bibaطini اlkafi calaa casha haddii aa la idmaayo gacanta calaa cashada lagu taabto intaa hore ee jalaqlayda ah in lagu taabto xaggeeda baabacada ah baatinku waa baabacadii gacanta in lagu taabto ayaa waxyaalihii waysada burinaya ka mida xubinkii marka faariq baa u dhexeeyaoo ilmihii yaraa isagu kaadida laga maydhayo iyo saxarada laga maydhaya hooyadii oo wayse qabta ay ka maydho iyadu wayse qaadka kama jebinayso waa qowlka raajixa ah waa jiraan rag odhanaya waa ka jebinaysa laakiin qowlka raajixa ah hadday hooyadu weysaysato ilmihii ay dhashay oo markaa ama ay kaadi ka maydho ama saxaro ay ka maydho weys cawradiisiibay kullay gacanta ku taabanaysaa weyse qaadkeedii ma jabaayo waayo qofka weyn cawradiisu qofka yar cawradiisa siyaabo badan buu kaga duwan yahay siyaabo badan ayuu kaga duwan yahay sidaa awgeedna markaa isagu waa waa ka duwan duwany laakiin qofkii isagu weynaa cawradiisa hadduu gacantiisa ku taabto ama qof kale oo weyn cawradiisa gacantiisa ku taabto weysadii waa ka jabaysaa oo nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi man massa dakarahu qofka cawradiisa taabta falyatawada ha weysaysto baa nebigu yuri sal alla alay ali wasalam xadiid kale wuxuu ahaa idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjihi walaysa baynahu wa baynaha xijaabun walaa sitrun faqad wajaba calayhi alwudu'u xadiidkaasna waa xadiis saxiixo ibnu xibaan iyo daara qudni waa wariyey sheekhulalbani saxiixaduu ku keenaya raqamkeedu waa kun laba boqol soddon iyo shan waxaa rasuulku leh sal alla alay slam hadduu qofku gacantiisa gaadhsiiyo cawradiisa iyadoo aanin wax astura iyo wax xijaaba aan u dhexaynin weysaa ku waajibaysa ama cawradiisa ha u taabto isagoo macaansanaya qofku taataabashadeeda ama qofku isagoo aan macaansanaynba ha taabtae ee qowlka raajixa ah weysadu waa ka jabaysaa waxaa sidaa qaba saddexda madhabood abu xaniifa mooyee waa qowlka maalik iyo shaafici iyo axmed iyo laba iyo toban saxaabadii nebiga ka mida saasay qabaan laakiin abu xaniifa isagu sidaa ma qabo oo abu xaniifa isagu wuxuu qabaa cawradu waa xubin jidhkaaga ka mid ah oo haddaad cawradaadii taabato iyo haddaad gacantaada iyo lugtaada dhabankaaga dhegtaada taabato waa isku mid buu kuleeyihi leeyihi waa waa cad xubin jidhkaaga ka mid ah oo wuxuu deliishanayaa xadiidka odhanaya innamaa huwa badcatu minka cawradaadu waa xubin jidhkaaga ka mid ah sidaa awgeed baa labada xadiis si laysu waafajiyo xadiidka odhanaya qofka cawradiisa taabta ha weysaysto iyo xadiidka abu xaniifa uu ku dhegan yahay ee odhanaya qofka haddii aan idmaayo cawradiisu waa xubin jidhkiisa ka mid ah waxaa la ysu waafajinayaa bay culimmadu leeyihiin qofka cawradiisa taabta oo ama macaansi uu macaansanaya ha u taabto ama haddii aan idmaayo si kaleba ha u taabta e hadduu qofku cawradiisii taabto u badrheedho xadiidkaaha lagu xambaaro odhanaya qofka cawradiisa taabta ha weysaysto haddiise qofku isagoo maro xidhanaaya ama mare iska bixinaya uu cawradiisii markaa gacantiisu ay ku dhacdo ha lagu xambaaro xadiidka odhanaya ile ulama aanu kicine waa xubin jidhkaaga ka mid ah kaa ha lagu xambaaro saasaana fiican labada deliil in la kala duwo oo ay deliilku dhaqan galo ayaa ka fiican in la kala rajaxo ama midkood la yidhaahdo kaasaa ka saxsanoo kaasi ma uu jiro sidaa awgeed marka saasaa lagu jamcinaya almasu farji cawrada taabashadeedii baa nawaaqidii ka mid ah bibaatini alkafi calaa casha baabacadeeda lagu taabto qofkaa intaa hore jalaq la yidhaah inuu baabacadeedii ku taabto qodobka afraad aklu laxmi libili wa min nawaaqidi nawaaqidii waxaa ka mid ah aklu laxmi libili hilibka geela cunidiisaa ka mid ah oo qofku hadduu hilib geel cuno inuu weysaystaa la rabaa waayo nebigu sala allahu alayh waali wasalam xadiidka jaabir ibnu samura ee muslim uu soo saarayo iyo axmed iyo ibna maaja rasuulka markii la su-aalay ee lagu yidhi ma ka weysaysannaa hilibka adhiga markaanu cunno wuxuu nebigu ninkii ku yidhi haddii aad doonto ka weysayso haddii aad doontana ha ka weysaysan mar danbuu su-aal ku celiyo hilibka geela markaanu cunno innagoo wayse qabnaa ma weysaysanaa mar labaadoo waysadii hore ma naga buraysaa qaala nacam tawada' min luxuumi alibil haa oo ka weysayso hilibka geela baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa axaadiidtaasa khasisaysa axaadiidta odhanaysa haddii alla idmaayo waxay naari taabatay inaan laga weysaysan baa arrintu ku dambaysay waxaa khasisaysa xadiidkan baa khasisayoo si gaara u sheegay hilibka geela in laga weysaysto haddaba qofkii hilib geel cuna ama saambuus gudihii ha lagu sameeyo ama muqmad ha lagu sameeyo ama mid weyn oo lagogooye ha noqdo xubno iyo waslaad laga dhigay ama mid suqaar laga dhigay ha noqdee qofkii hilib geel cunaa isagoo weyse qabaa weyseqaadkiisu waa burayaa laakiin waa masale khilaafiya ah madhabta shaaficiyada ah iyadu waxay qabtaa hilibka geela inaanu weysada burin iltiqaa'u alkhitaanayni wa min nawaaqidi alwuduu'i waxaa ka mida ah iltiqaa'u kulan ay kulmaan oo ay istaabtaan alkhitaanayni labadii gudniin laba gudniin hadday istaabtaan oo labiyo dhadiga gudniinkooda waysaqaadkii waa buraya waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alguslu xadiidkanna wuxuu ahaa ida jalasa bayna shucabiha alarbac uma jahadaha faqad wajaba calayhi alguslu wain lam yunzil marka isaguna waxyaalaha nawaaqida ah ayuu ka mid yahay bal isagu lakbar bu waajibiyaayo maydhiya waxaasuu waajibinayaaba qodobka lixaad alriddatu waa ka noqosho laga noqdo can canilislaami islaamka in laga noqdo ayaa ka mid a ah waxyaalaha waysada burinaya ciyaadan billaah oo riddada iyo islaamka noqoshada hadduu qofku isagoo wayse qabo ilaahay caayo ama diinta ama rasuulka uu caayo ama malaa'igta uu caayo ama diintaba uu ka baxo si guudba uga baxo diintii ile kaasba diintu ka baxaya waa gaaloobayaaye waysaqaadkaasi waa buuray mar labaad inuu soo weysaystaa waajibku ah riddada iyo diinka noqoshadu saddex siyaaboodba waa noqon kartaa ictiqaad waa noqon kartaa oo qofku inuu aamino oo caqiidaysto ilaahay subxaanahu wa tacaala kownkan iska lahaa in cid kale ay la caawinayso howlaha kownka ka dhacaya ama waxay noqon kartaa qowl qofku afka uu kaga hadloo cay ilaah iyo rasuul iyo qur-aan iyo malaa'ig iyo diin uu caayo ama waxay noqon kartaa ficil ahaan oo in kitaab qur-aana tusaale ahaan intuu soo qaado meel wasakha ama meel dac ah ama meel kudaafada uu ku tuurana waxay noqon kartaa waxaas dhan waa riddo saddexdaa qodob inay kulmaanna shardi ma aha mid ka mid a ah hadduu la yimaado qofkii wayse waxaa weeyaan diintii waa ka baxayaa wayseqaadkani waa burayaa markaa diinta oo laga baxaa wayseqaadkay burinaysaa waxaana ku waajibaya qofku haddii uu islaamka kusoo noqdo tawxiidkii qabsado inuu weysaysto ayaa ku waajib ah waayo allah subxaanaه watacaala waman yakfur biliimaani faqad xabita camalahu camaluhu qofkii iimaanka ku kufriyo ka gaalooba camalkiisa waa buray markii kale allah waa tuulahaa la in ashrakta layaxbatanna camaluka allah waa tuulaha lahaa watacaala addaabit athaalisu daabidka saddexaad yaxrumu waxaa ka xaaraan ah cala almuxdisi qofkii waysaqaadku uu ka jabay xadaan xadah cala almuxdisi kii soo darisiiyey xadahan asqara xadath yar qofkii uu ku yimide wayseqaadkiisu ka jabay halaahatun saddex shay baa ka xaaraam ah inuu ku kaco ayaan loo ogolayn waayo wayseqaad baa la rabaa asalaatu salaadii baa qofkii haddii alla idmaayo ka xaaraam ah oo qof aan wayse qabin salaad ma tukan karo xadiidka ibnu cumar waa tuu ahaa muslim iyo tirmidi ibna maajah iyo axmed ay warinayeen waa tuu ahaa laa yaqbalu allahu salaatan bigayri tahuurin ilaahay ma aqbalo salaad aan wayse lahayn iyo dahaaro ilaahay ma aqbalo hadduu qofku si walbaale u tukado xadii kale waa tuu ahaa laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada qofka idin kamid ka mida salaadiisa rabbigay aqbali maayo haddii weyse qaadku ka jabo ilaa uu weysaysto waatuu nebiga lahaa muslim iyo bukhaari iyo keyrkoodaa soo saaray addawaafu dawaafkii baa ka mid ah weli ibnu mundir sheekha la yidhahdo kitaabkiisa alijmaac wuxuu leeyahay ajmaca ahlu lcilmi calaa ana asalaata laa tujzi'u ilaa biطahaaratin idaa wajada almar'u ilayha sabiilan wuxuu leeyahay sheekhaasi ahlucilmigu waxay ku ijmaaceen oo isku raaceen salaaddu inaanay qofka ka gudayni ilaa inuu weyse qaato mooyaane hadduu biyo helo weeye uu biyaha maarata umar waddo uu biyaha u maro addawaafu dawaafkiibaa ka mid a dawaafku waa wareegga lagu wareego kacbada kacbada wareegga lagu wareego qofkii cumraysanaya uu ku wareego weysaqaad la-aantii ma ansaxayso waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adawaafu bilbeyti midlu salaati kacbada oo lagu wareegoo la tawaafo waa salaada oo kale ilaa ana allaha abaaxa fiihi alkalaamu laakiin ilaahay wuxuu xalaaleeyey in lagu dhex hadlo hadalkaa kuu furna lakiin salaadda hadal uma furna mar haddii rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa salaada oo kale salaaddu weysaqaad la-aantii miyay soconaysaa de weysaqaad ba haddaba rabtaa qofkii dawaafayey waa inuu weyse qaado sidaa awgeeda mujtamacaadka islaamiga ah jahli badan baa ku jira waxaad arkaysaa qofkii haddii aad la idma isagoo maarata iska dawaafaya oo aan weyse qabin waxaad arkaysaa haddii aad la idmaayo qof intuu marka hore weyse qabe kadib intuu suuli iska galo soo noqdo kor waa soo dawaafaya war miyaad weysesatidoo maya weyse looma baahno waa iska dawaaf caadi ah warkaas sax maaha qofkii ilaahayba waafajiyo waa in qofku uu weyse qaad ku dawaafaa waayo nebigu wuxuu yidhi addawaafu bilbeyti mihlu salaati waa salaad oo kale laakiin hadalkaa laysu fasaxay xadiidkaa waa saxiix termadi iyo darami ibnu xibbaan ayaa warinaya saxiix aljaamica asaqiir buu albaani ku keenaya raqamkiisu waa saddex kun sagaal boqol kon shan iyo konton masu lmusxafi musxafka iyo kitaabka taabashadiisiibaa iyaduna xaaraamka ah haddii aa laidmaayo musxafka oo la taabto qofkii xadas asqara qabay waxyaalaha aan bannaanayn bay ka mid taho waysaqaad aan qabin waayo waa qowl jamaahiir ahlucilmi ay qabaan iyo kii xadadu akbar labadaba qabayba xitaa saxaabada raggee masaladaa qabay waxaa ka mid ahaa casharatu mubashiriinka waxaa ku jiray sacad ibn abi waqaas salmaan alfarisi cabdullaahi bni cumar raggaasi waxay qabeen qofkii xadadka qabay musxafka inaanu taaban karin rag saxaabadii ku khilaafayna aad warkaa uma soo shaacbixin waxaa sidoo kale masaladaa qabay nimankii fuqahada ahaa ee fuqahaau lmadiina loo yiqiinay toddoba ninoo waxaa jiray fuqahaau lmadiina la yidhaahdo curwata ibnu zubayr iyo alqaasim ibnu moxamed iyo saciid ibnu lmusayib abubakr ibni cabdiraxmaan sulaymaan ibni yasaar alhilaali khaarijata ibnu ibnu ibnu zayd ibnu haabit alansaari raggaasoo dhani waxay qabeen in musxafa oo la taabto fuqahaa'ulmadiina nimanka la yidhaahdo qofkii oon waysaqaad qabin ama haddii alla idmaayo qabay muxuu ahaa xadath akbara inuu mamnuuc iyo xaaraam ka yahay waxaa kaloo laga soo guuriyaa ala'imatu alarbaca afarta imaam ee maalik iyo axmed iyo shaafici iyo abu xaniifa iyaguna waxay qabaan inay ijmaacatayn xaaraamtayn qofkii musxafka inuu taabto bal imaam ibn cabdilbar isagu wuxuu leeyahay ajmaca fuqahaau lamsaar aladiina taduuru calayhim alfatwa wa calaa asxaabihim biana almusxafa laa yamasuhu ilaa aahir buu isagu leeyahay masale aad uga warramay masaladaasoo kale weeyaan marka wuxuu yidhi sheekhu masxu lmusxafi musxafka taabashadiisii baa ka mid a haaminanka sideedaad baabu lgusli maydhi ayuu baab u yahay qofkuu maydhanayay wa fiihi baabkan gudihiisa waxaa ku sugan hamsatu dawaabida shan dawaabid baa ku sugan adaabidu alwalu daabidka u horeeya muujibaat muujibaatu lgusli waa waxyaabaha waajibiya qubayska khamsatun shan weeye muujibaatu lgusli maydha waxa waajibiyaa waa shan qodob gusliga waxaa la yidhaahdaa tacmiimu lbadani bilmaa ma huwa alguslu alguslu tacmiimu lbadani bilmaa jidhka oo biyaha la wada gaadhsiiyo ayaa gusli la yidhahdaa sideedaba waxaana looga jeedaa axkaamta la xidhiidha qofkii ay janaabo iyo xayd iyo nifaas iyo wixii la mid ah qofkay ku timaado rag iyo dumarba inuu jidhkiisii biyihii wada gaadhsiiyo baa gusil la yidhaahdaa waxyaalaha muujibaadka ah ee waajibinaya maydha waa shan qodob kow khuruuju lmaniyi waa inay mani qofkii ka timaadaa in qofkii mani ay ka soo baxdaa weeye manida qofku ka imaanshaha ay ka imanayso qubayska waajibinaysaa afar shardi baa culimadu u dejiyaan afartaa shardi si fiican u fiiri qofku waa inay mani ka timaadaa buu sheekhu ku yidhi manidaasi waxay waajibinaysaa maydh bay waajibinaysaa waase goorma waa goortii afar shardi laga helo shardiga koowaad an yakuuna min makhrajihi manidaa qofka ka imanaysaa waa in meeshii loogu talagalay uu ka soo baxaa cawro inay ka timaadaa loogu talagalay laakiin qof shil intuu gaadhay ama dhabarka ay manidiisu ka soconayso ama ay kalxamada ama laabta xawdu manidiisii ka soconayso labya dhadig wuxuu doonaa ha noqdee iyadu ma ay bannaana arrintaasi waxa weeyaan waxaan ujeedaa waxaan u jeedaa bannaano maahee waxaan u jeedaa qofkaasi maydh ku waajibi mayso waayo manidii meeshii loogu talagalay rabbigay ugu talagalay ayaanay ka iman shardiga labaad an yakuuna biladatin an yakuuna biladatin markay qofka ka imanayso waa inuu u bogayo macaansanayo markay ka imanayso kaana waxaa ka baxaya aan ku jirin qofkii bukay ee xanuunka haya awgii manidiisu iska soconaysay oo aanu wax macaansi ah aanu dareemaynay manidu iska soconayso shardiga saddexaad an yakuuna mutadafiqan an yakuuna mutadafiqan waa inuu yahay shay boodaya waayo min maain daafiqin baa rabbiga yidhi subxaanahu wa tacaala markay manidaasi imanayso waa inay tahay mid soo boodaysa oo khuliqa min maain daafiq buu alla yidhi shardiga afaraad min yaqdaanin qof soo jeeda waa inay ka timaado hadduu qof hurda ay manidii ka timaado laftiisoo dee biyihii u arko maydhi waa ku waajibaysaa isaga laftiisa waayo ninka qofka hurdaa maxaa hadda looga reebay waxaa looga reebay qofka hurdaa isagu hal shardi buu leeyahay shardigaasi waa maxay hadduu qofku ku riyoodo isagoo biyoduuliyey masalan isagoo hurdu wuxuu ku riyooday inuu biyoduuliyey buu ku riyooday waagu markuu beriyey qofkii inuu biyoduulinta ku riyooday mise maradiisii iyo jidhkiisii iyo gogashiisii waxba kuma yaalaano waa qalalan yihiinba markaa biyoduulinta uu qofkaa ku riyooday xalayto maaragtay wax ka soo qaad ma laha maadaama aanu arag waayo nebigu sala allahu calayhi waalih wasalam gabadhii u timiyey masaladaa uga cabatay wuxuu ku yidhi nacam idaa ra'at ilmaa'a haa maydh waa ku waajibaysaa haddii ay biyo aragto baa nebigu yidhi sal alla alay sl marka shardigaasaa iyadu u taagan sidaa awgeed baa maniduna iyaduna waxa weeyaan qofkii shuruudahaasaa loo taagay waana qowlka raajixa ah ee abi xaniifa iyo maalik iyo shaafici rag badno culimmada ka mid a ah, ay qabaan weeyaan wuxuu yidhi sheekhu marka khuruuju lmaniyi manida soo bixideeda ayaa ka mida waxyaabaha haddii aan idmaayo maydha waajibiya athaani ka labaad iltiqaa'u lkhitaanayni iltiqaa'u waa kulan ay kulmaan alkhitaanayni labadii gudniin laba gudniin hadday kulmaan oo jimaac yimaado waxa weeyaan qofku yaanu biyo duulin hadduu raba eh waxa weeyaan maydh baa waajibaysa waayo nebigu wuxu yidhi sal allau alay wasalam isagoo xadiis badan oo taa ka mida ka hadlaya rasulku sal alay wasalam qofkii haddii ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alguslu hadday labadii gudniin kulmaan maydh baa waajibaysa ka saddexaad khuruuju dami lxayli khuruuju ay bikhuruuji dami lxaydi damulxaydi dhiigga xaydka ah soo bixidiisi weeye yajibu lquslu iska dheh khuruuju damu damulxaydi yajibu lquslu dhiigga xaydkaasoo bixidiisa iyo imaanshihiisa uu gabadhii ka yimaado maydh buu waajibinayaa maydh ayuu waajibinaya rasuulku leh salawaatu wasalaamu calayhi waayo buu sheekhu leh aleyh raxmat rasuulkuna saasuu sheegay oo xadiidkii muxuu ahaa daci salaata qadra alayaami alatii kunti taxiidiina fiiha uma iqtasilii wasallii maydho maydho salaadii ka tag ayaamka aad haddii alla idmaayo xaydka tahay dabeeto intaad maydhato tuka baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalam xadiiska bukhaari muslim iyo termidi ibna maaja ay warinayaan sidaa awgeed markaa gabadhii kalena rasuulku wuxuu ku yidhi iktasilii wasallii maydho oo tuka baa nebigu sal alla alay wasalam arrintaasi marka waa amar sooma hade rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu gabadhaa u sheegaayo khuruuju dami nifaas damu nifaas waa soo bixid uu gabadhii ka soo baxo ka yimaado dhiiggii dhalmada haddii gabadhii ay umusho oo markaa u dhigdhalma ka yimaado maydh baa ku waajibaysa waana nifaaskuna waa noocuun xaydka la xukun ah waayo nebigu sal allahu alay waslam xitaa axaadiista waxaa lagu hayaa inuu xaydka u adeegsaday lafdi ah ee nifaas u adeegsaday oo caaisha waatuu ku lahaa caama xajatulwadaac markii la xajinayey caaisha barooranaysa uu usoo galay waatuu rasuulku ku lahaa anafisti annafisti marka muxuu uga jeeda nebigu xiti buu uga jeeda hal xiti ma xayday buu nebigu uga jeeda sal allahu alay ali wasalam islaamu lkaafi marka iyadu waxaa la mid a ah qofkii dumar ahayd haduu ka yimaado nifaaska damkiisu afartan cisho waa inta ugu badan marka haddii in ka yar xitaa uu ka socdo waxbaa afartanka cisho uun tirsan maysa haddii in ka yar uu ka go-ana way ka maydhanaysaayo waa cibaadaysanaysaa islaamu lkaafiri kii gaalka ahaa islaamidiisa uu soo islaamo ayaa ka mid a ah waxyaalaha maydha waajibiya lakin waa masle khilaafi ah waa masle khilaafi ah laakiin sheekha kitaabka isagu qoray aad buu masalada isugu adkaynayaayo uu leeyahay taasaa waajib ah laakiin waxaa badan markaad nusuusta dib u fiiriso dadka soo muslimay farabadnaantooda awgii inta rasuulku inay maydhaan u amray ayaa yar marka nisba ahaan loo eego intii rasuulku aanu amrin calayhi salaatu wasalaam in ay maydhaan ayaa yar waxa weeye marka taasaa qaalibka taas wey laakiin isagu adiluu keenkeenayaa sheekhu sida fumamat ibnu uthaal alxanafi iyo usayd ibnu xudayr iyo sacad ibnu mucaad de axaadiistaas dhan buu keeni doonaa uu sheekhu keenay muxuu ahaa kitaabka weyn ikliil la yidhaahdo laakiin waxa weeyaan masalada saxa ay waxa weeyaan in masaladaasi waajib aanay ahayn oo waxa weeyaan ay sunno tahay adaabitu thaani daabitka labaadi shuruudu sixati lgusli shuruudaha maydhu ay ku ansaxayso sabcatun waa toddoba shay kow inqiaacu maa shay go'itaankii yuujibuhu waajibinaya maydhi waajibinaya oo hadday gabadhu doonayso maalan inay dhiiggii nifaaska ahaa dhalmadii ka maydhato maxaa